bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynan ku dhex jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami الnawowiyi raximahu اllahu tacaala qaala alimaam abu zakariya yaxya bnu sharaf الnawowiy wa can mucaadin radia allahu canhu qaal waxaan ku dhex jirnay baabu taxriimi اdulmi waalamri biraddi اlmadaalim dulmiga xaaraantinimeynta la xaaraantinimeeyey iyo in lays amray in madaalimta iyo waxyaabaha qofka uu dulmiyey inuu dib u celiyo wa can mucaadin radia allaahu canhu qaal waxa uu yidhi bacahanii rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka ayaa idiray fa qaala waxa uu yidhi innaka adigu ta'tii qowman ayaad u tegeysaa qolo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid a fadcuhum ugu yaar ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah sidaa ugu yeeray yeman buu nebiga u dirayay mucaad markaas marka wuxuu leeyahay dad waxaad u tegi doontaa ahlu kitaab ah waxaa ugu yeertaa fadcuuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah ugu yeer ayb marka eh, taa waxaa laga qaadanayaa marka qofka daaciga meesha loo diraayo in loo sii sheego waxa uu kala kulmaayo oo dadka uu dacwada siinayo inay dad cilmi leeyihiin iyo dad jaahiliina inay yihiin in la kala ogeysiiyo waay markaa nebiga caleyh salaatu wasalaam mucaad ba wuxuu ku leeyahay yeman baa tegi doontaa dad ahlu kitaabaana u tegeysaa isjir waay marka dadka ahlu kitaabkaa ah macluumaad bay haystaan lamid maahan dadka umiyiinta ahoo kale ma aha marka waxaa weya shubha ka imaan karto sidaa daraaddeed marka nebiga waa sii ogeysiinaya marka diyaargaroow waay nacam qofku meesha uu u socday iyo dadka uula la khidaabayo inay wax fahmayaan iyo inaynan waxba fahmaynin hadduunan kala gara karin dhibaato waay nacam fadcuhum dadkaa marka waxaad ugu yeertaa buu yidhi yahuud baana deganayd madiina waxaa ugu yeertaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah marka culummadu waxay dhahaan meeshaan yahuuddu shahaadati an laa ilaaha ila allah way dhahayaan ayaguba laa ilaha ila allah way dhahaan yahuudda oo yacni alla inuu allaha cibaadada astaala inuu mid yahay way haddii la yidhaahdo yahuuddu waa qirsan yihiin inta aan de waxaa qaar inkastoo in badanoo ka mida ay ay haddana mushrikiin yihiin oo shirkigu ay wataan haddana laakiin sida la og yahay culammada qaarna ay baraarujiyeen waxay tahay haddii la yidhaahdo yahuuddu waaba qirsan yihiin bal alla subxaanahu watacaala cibaadada inuu isaga keliya la caabudee waxa kale waa maxay marka maxaa marka loogu maxay macnaheeda tahay marka in shahaadadii loogu yeero culamada marka waxay leeyihiin laa ilaha illa allahu way qirsan yihiin hadday qirsan yihiin iyagu risaalada nebigay diidan yihiin sala allahu aleyh ali wasalam oo uma arkaan nebi maxamed in iyaga loo soo diray rasuul iyaga loo soo diray inuu yahay marka risaaladii ay beeniyeen bay ku gaaloobayaan markaas qofkuna marka waxaa weeyaan eh, shayga uu ku gaaloobay ilaa uu ka qiro ma iimaan laga heli maayo ayb marka shahaadada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam risaalada ay u qirayaanna waxay la socotaa tii towxiidka marka ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah ayaa laga rabaa inay la imaadaan ibnu daqiiqilciid macnahaasoo kale ayuu baraarujinaya kitaabkiisa axkaamulaxkaamka fadcuuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah anii rasuulu llah fa adaacuu lidaalika marka yahuuddu weliba nebigu inuu nebi ahay xataa waa qirsanaayeen laakiin maxay dhihi jireen nashhadu annaka nebiyun waxaan kuu qiraynaa inaad nebi tahay adiga hadalkaas marka ma waxay tahay in nebiga ay nebinimo u qireen marka nebinimo guud uma aynan qirin waxay u qireen waxaa nebi rasuul baa tahay laakiin carabtaa u tahay bay aaminsanaayeen qofku inta uu sidaa aaminsan yahayna nebiga in carab loo soo diray oon isaga loo soo dirin inta uu aaminsan yahayna nebigu ma rumaynin sala allahu aleyh wali w slm risaaladii rasuulka maaanu rumaynin fa inhum adaacuu lidaalika hadday sidaa kaa yeelaano shahaadadii aqbalaan fa aclimhum ogeysi an allaha alleh qad iftarada calayhim inuu ku farad yeelo khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leylatin maalin kasta iyo habeen kasto fa inhum adaacuu lidaalika hadday sidaa kugu adeecaan oy kaa yeelaan fa aclimhum ogeysii ana allaha alla qad iftarada calayhim inuu ku farad yeelay sadaqatan sadaqo tu'qadu min aghniyaa'ihim kuwooda wax haysta laga qaadayo fa turaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda aan waxba haysanin salaadii u sheeg hadday salaadii yeelaan waxaad u sheegtaa maalkooda in sadaqa laga rabo sadaqadaasoo laga soo qaadayo dadkooda aqniyada ee waxhaysto laguna celinayo dadkooda fuqarada ah halkaasay marka culammada qaar marka waxay yidhaahdaan marka zakada la joogo sakada in magaalada aad joogto ka aad ka guurisid oo aa meel kale sakadaadii u rarto ood meel kale ku bixisa ma bannaan tahay iyadoo qof miskiina ah oo mustaxiqa ah uu joogo meesha adiga aad joogtid culammada marka shaaficiyada iyo kale ayaa waxay u deliishadaan tu'khadu min akhniyaa'ihim damiirkaas waxay leeyiin akhniyaa'ihim ku jiro sadaqadaa laga qaadayaa waxaa laga qaadayaa kuwooda wax haysto fa turaddu waxaa lagu celinayaa calaa fuqaraa'ihim beledkaas fuqaradiisa nacam kuwa wax haystaa laga qaadaya oo beledkaas jooga kuwa aan wax haysaninoo beledka ahlu beledkoo damiirka u noqonaa bay leeyihiin culammada qaar kalena waxay dhahayaan muslimiinta loo jeedaa caam ahaan oo bimacnaa yacni muslimiinta kuwooda wax haystaa sakada laga qaadaa waxaana loo celiyaa muslimiinta kuwooda fuqarada ah haddii sidaa dambe la yidhaahdo sakada waa la naqlin karaa marka oo waa la guurin karaa ayb fa inhum adaacuu lidaalika hadday sidaa kugu adeecaan oy kaa yeelaan fa iyaaka iska ilaali nafya shaydaan iska ilaali iyo wa karaa'ima amwaalihim maalkooda midkiisa wanaagsan iska ilaali wattaqi ka dhowrsa dacwata almadluumi midka dul laga daran yahay habaarkiisa fa innahu sha'niya laysa beynahaa habaarkaas iyo wa beynallaahi alla dhexdiisa xijaabun ma ahaanin wax xijaabi uma dhexeeyo qofka madluumkee la dulminayo iska ilaali habaarkiisa maxaa yeelay habaarkiisa iyo alle waxba uma dhexeeyaan horaa laga ajiibaya marka ulajeedada oo xadiidkan baabkan u keenay wattaqi dacwat almadluum weyaan ninka la dulmiyey habaarkiisa in laga dhowrsado maxaa yeele ilaahay waa kicinaya habaarkiisa nam marka waa fiihi taxriimu dulmi marka dulmigiina marka maxaa ka mid a in maalka midkiisa wanaagsan un la xusho ayb marka dadka waxaa laga qaadaya xoolaha midka dhexdhe midka liitana laga qaadi maayo kan dhexdhexaad ah, kan yacnii aad aad oo u jecel yahayna laga qaadi maayo midka dhexdhexaadkaa laga qaadaya wa can abi xumaydin cabdiraxmaan bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhu qaal istacmala annabiyu sala allahu aleyh waali wasalama nebigu wuxuu shaqaalo ka dhigay ee uu yacnii shaqo u diray rajulan nin min alasdi yacnii inuu sadaqo soo aruuriyo u diray min alasdi reer asdi ka mida ah. yuqaalu lahu la yidhaahdo ibnu lutbiya la yidhaahdo nacam nin ibnu lutbiye la yidhaahdo reer asdi ka mida qolada ayuu shaqo u diray inuu wax soo arugo cala sadaqati sadaqada ayuu mas-uul uga dhigay oo u diray falamaa qadima markuu soo galay qaala waxauu yidhi haadaa kan xoolihii buu keenay maogtaha markaasuu wuxuu yidhi haadaa kan lakum idinkaa iska leh wa haadaa kanna uhdiya ilaya anaa la ii hadiyeeyey buu yidhi nacam xoolihiibuu keenay intaanna idinkaa iska leh buu yidhi waa dadkii baa keeneen intan kalena anaa la ii hadiyeeyey buu yidhi nacam faqaama rasuulullahi sal ly slam rasuulka waa kacay calalmimbari buu mimbarka korkiisa faqaama rasuulullahi sala allahu aleyh waali wsalam cala almimbari nebiga mimbarka isku taagay faxamid allah allou ammaanay wa athnaa caleyhi waana aawa u ammaanay allou mahadiyey waana ammaanay uma qaala waxau yidhi amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu astacmilu rajula nin ayaan shaqo u dirayaa minkum idinka idinka mid ah cala alcamali shaqaan u dirayaa mimaa ka mid ah wallaanillaahu alla ou aniga madax igaga dhigay fayatii waa imaanayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa haadaa lakum kan idinkaa iska leh wa haadaa kanna hadiyatun waa hadiyad uhdiyad ilaya anin la iisoo hadiyeeyey afalaa jalasa war muxuu u fariisan waaye afalaa jalasa muxuu u fariisan waaye fii beyti abiihi wa ummihi hooyadiis iyo aabbihiis gurigooda muxuu u fadhin waaye xataa ta'tiyahu si ay ugu timaado bal inay u timaado hadiyadaas in kaana saadiqan hadduu run sheegayo yacnii xoolahan hadiyada uu leeyahay wuxuu ku soo helay mas-uuliyadda iyo xilka uu haayo dartiis buu ku soo helay marka waxaa weeyaan eh, marka waa waa dulmi bay ku tahay markayb eh, haddii gurigiisa haddii intaanu hadiyaa la siinayo markuu gurigiisa jooga maxaa loo sii waaya nacam dadku maxay hadda u siinayaan hadiyadaasna waxay u siinayaan shaqadii ayaa marka waa maadaama uu meel mas-uul ka yahay eh, ayay weji bay ka samaysanayaan halkaas marka waxaa ka dhalanaya marka laaluush iyo isdabamarsiis iyo balaaya ka imaanayso walidaalika culamada waxay dhahaan qofka qaaliga uma banaano inuu hadiyad ka qaato qof ka mid a dadka uu yacni madaxda u yahay inuu hadiyad ka qaato ma banaano sababtoo ah waxaa weyan af wax cunay xisho ayb haddii hadiyad la siiyo oo maalinka maanta loo geeyo berri loo geeyo ninkii haddii gar lagu haysto maanta ma ku garnoqi karaa ma ku garnoqaya nacam waa ka xishoonaya saasaa marka loo diiday soo ma garan afalaa jalasa marka wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa ya'khudu axadun minkum axad idinka idinka mida qaadan maayo shay-an wax bikayri xaqihi xaqiisa si aan ahayn yacnii xaqiisa eh, waxaan ahayn ku qaadan maayo ilaa laqiyallaah allow la kulmaya tacaala sarreeye yaxmiluhu isagoo xambaarsan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qof shay xaq ounan u lahayn eh, shay xaq darra kuma qaato ilaa maalinta qiyaamaha wuxuu imaanaya isagoo xambaarsan falaa acrifanna yaanan aqoonsanin axadan axadoo minkum idinka idinka mida laqiyallaha alla la kulmayo yaxmilu xaal uu yahay mid axadkaasoo yaxmilu xambaarsan baciiran yani yaanan falaa acrifanna yaanan garan yaanan aqoonsanin oonan garanin axaddan axad axadkaasoo minkum idinka idinka mida laqiya allaaha alla subxaanahu watacaala la kulmay yaxmilu isagoo markaa xambaarsan baciiran rati ratigaasoo lahu ruqaa'un olol u saaxiiba nacam rati marka aanan arkin yacnii qof eh, alla subxaanahu tacaala qiyaamaha intou la kulmo isagoo rati xambaarsan oo tunka rati uu u saaran yahay ratigaasoo lahu ruqaa'un olol u saaxiiba nacam qaylinay aw amase baqaratan sac uu xambaarsan yahay lahaa khuwaarun cod u saaxiiba nacam sac marka qaylinaya isagana nacam ayb aw amase shaatan ri tahay cara oo markaa iyadana sowdaynayso ri ninay ka kor qaylinayso mid sac ka kor qaylinayo mid geel ka kor qaylinaya arkin ayb oo qofka waxa weya wax kasto qofka waxa uu xaqdarro ku qaato dushaa loo saaraya waana ka kor qaylinayaan xadiid kale waxuu kusii daray riwaayo kale aw farasan lahu xamxamatun ama faras dananayo korkiisa ka dananayo ka qaylinayo riwaayo kale waxuu kusii daray daraahimta iyo dirhamka nacam oo ay dusha marka ay u saaran yihiin daraahim iyo danaaniir ou qof kasoo soo ka dhacay iyo geel ou qof ka dhacay iyo xoolo ou dad ka dhacay iyo waxaasoo dhan ayuu marka sheegay rasuulka caleyhi salaatu wassalaam ruqaa'un waxaa weeyaan marka sawtul ibila ah la yiraahdaa waa olol nacam khuwaarna waxaa weeyaan waa sawtulbaqar lo-oda codkeeda layra markay qaylinayso wadaadada qaarkood marka waxay dhihi jireen ow baqaratan sac lahaa khuwaarun bambanaaxinaya nacam kolley ma ma garanayo aniga nacam ow shaatan ama ri' taycara eedaamaysa nacam oo eedaan u saaxiiba saasay dhahaan marka af soomaaliga laftirkiisii ku kala saar saaran laakiin midna waa ruqaa codkiisa midna waa khuwaar ridu waa taycar farasku xamxama ayaa la yiraahdaa wahaakadaa nacam luqa marka aada qani u ah luqada carabiga nacam eeyuhuna marka waxaa weeyaan nibaax nacam yambax in badano xayawaanka codadkiisu waa waa iska ciya unbaa layihaha ciid unbaa idhahaan kaleyndayb huma rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor yeelay xataa ru'ya ilaa la arkay bayaadu ibdayhi kilkilihiisa caddaantooda fa qaala wuxuu yidhi allaahuma yaa allahu allow hal ballaqtu ma gaarsiiye halaatan saddex jeer muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka xoolo xaqdarro kugu soo galo inay aakhira kaa kor ololayaan nacam allana qur-aanka aayaddii ku aayadda alla uu yidhi fii suurati aali cimraanna waa u marqaati kacaysaayo wamaa kaana linabiyin an yagulla waman yaglul ya'ti bima galla ywma alqiyaamati taasna waa u marqaati kacay wacan abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiy sala allahu aleyh wali wasalama qaal man kaanat cindahu madlamatun man kaanat ruuxay ahaatay cindahu isaga agtiisa madlamatun shay uu soo dulmiyey madlamatun yacni shay uu soo dulmiyey liakhiihi ay ugu sugnaatay min ciridihi sharafkiisa ah ow amase min shayin waxa wax un ah cirdigiisii meel uga dhacay iyo ama wax uun falyataxalalhu ha ka xalaalo dalba minhu isaga eh, eh, ka xalaalo dalba xaggiisa alyowma maanta qabla an laa yakuuna diinaaru walaa dirham diinaar iyo dirham intaanay ahaanin oo hadda maanta wax la kala xalaalsan karaa oo dirham iyo diinaar shaqaynayaan marka aakhire laakiin dirham iyo diinaar ma jiro qabla an laa yakuuna intaanay ahaanin diinaarun walaa dirhamun in kaana lahu camalun saalixun camal saalixa ah hadduu leeyahay ukhida minhu waa looga qaadayaa maa ukhida minhu maa biqadri madlamatihi inta yacnii dulmigiisu la egyahay oo kale oo xasanaadaan looga qaadayaa qofkii uu dulmiyey wa in lam yakun lahu xasanaatun xasanaad hadduunan lahaanin oo wax xasanaada aanu lahayn ukhida min sayi'aati saaxibihi kii uu dulmiyey xumaantiisii ayaa lasoo qaadayaa fa xumila caleyhi waa lagu xambaarayaa dushiisa marka nacam waa nin dembi ounan kasbanin markaasi sabab u noqday inuu naar ku gala nacam yacnii dembi ousan waxaan u jeeda toos uuna u kasbanin ayaa ku dabagadoomay walciyaadu billahi nacam marka dulmiga in layska ilaaliyo ogow marka dulmiga dulmiga aad samaynayso waxaa weeyaan uun waa camalkaagii saalixa ahayood nin siinaysa waa nacam salaadda aad tukanaysid soonka aad soomaysid xajka aad xajinaysid sadaqada aad bixinaysid baad nin siinaysaa nacam adugun isma ogid marka marka dulmigu aad iyo aad u khatar u yahay marka min cirdihi ow min shayin min shayintaas waxaa soo gelaya maalkii waxaa soo gelaya naftii nacam cirdigiina marka waaba la sheegayba cirdigana marka waxaa la yidhaha sharafta qofka qofka yacni sharaftiisa iyo yacni iyo yaa yaa yaa cirdiga cirdiga kaas waay nacam ayb oo qof hadda maalan haddii gabar la yiraahdo waxaas baa tahay nacam zaaniyad baa tahay nin la yirahdo zaani baa tahay tuug baa tahay cirdigiisii baa la gogoynayaayo yacni markaa meel looga dhacayaa qofkaa marka icafi inle inuu qofku yiraahdo waa nacam kuwa marka dadka marka muslimiinta cirdigooda iyo haweenka muslimaadka cirdigooda in marka ay baaba'do ama ay dhibaato yacni ama ay cirdigooda inuu noqdo mutahatag yacni wax oo la la la la qarariyo oo markaa la dilaaciyo kuwa sabab ugu noqda dadka muslimiinta oo gaalada dhulka muslimiinta keenana hadda wax allaale wixii cirdiyo meeshaas yacni ku baaba-ayo dembigooday leeyihiin nacam ayb marka waxaa laga hadlayaa un qof layidhi zaaniyad iyo zaaniyahow qofkii suura ka waran marka in gaal muslimiintii marka madax uga istaago oo gabdhihii muslimaadka ah uu kufsada iyo kan suuro gelinayo ayb kan usii riyaaqayo isagana marka oo asagu aan sababto toos aan sababteeda lahayn laakiin u riyaaqsan oo u malaynaya marka yacni waxyaaba yaryaroon macno ku fadhinin un keliya eegayo oo u riyaaqsan oo sidaas yacni ku ku yacni doodayo ama ku faraxsan haddana masaajidkii ku jiro waa kasii nasiib xun yahay nacam walciyaadu billaahi nacam ayb wa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma can innabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal almuslimu muslim kaman salima almuslimuuna muslimiinta kay ka nabadgalaan galaan weeyaan min lisaanihi carabkiisa iyo walmuhaajiru muhaajirna man hajara waxaa weeyaan man ruux hajara ka hijrooday oo ka tegey maa naha allaahu canhu wuxuu alla reebay mutafaqun calayhi muslim waxaa la yidhaha kii carabkiisa iyo iyo gacantiisaba muslimiintu ay ka nabad galaan muhaajirna waxaa la yidhaha ninkii ka tegey wixii alla ka reebay hijradu marka waa laba nooc nooc waxaa weeyaan marka asalka tan waay qofku inuu macaasida ka hijroodo shirkiga bidcada macsida inuu iskaga hijroodo ka tago hijratu marka hijratu lbuldaan hijratu labdaan qofka yacnii inuu dhulkii gaalada ka hijroodo oo dhul muslim oo u hijroodana taasay tabac u tahay nacam wa ilaa yacnii maahan macnuhu dhulkii gaalada ka tag dhul muslim aad dembigii aad dhulka gaalada ku samey jirta ka badanna ku samey dhulka muslimka taas iyada markaa macno maleh taas nacam ee macnaha ugu muhiimsan waxaa weye dhulka gaalada qofka uga tegaayo oo inuu ka hijroodo loo amraayo in dunuubtiisu yaraato macaasi badan inuu ka yaraato ama uu ka tago yaa loogu dalinaya marka hijradu laba nooc weeyaan midda asalkaa tan waay eh, hijrada yani an eh, yahjura maa naha allaahu canhu wuxuu alla ka reebay inuu ka hijroodo muhaajir dhabana kaasa ah nacam oo naftiisa saa uga adkaaday wa canhu radia allaahu canhu qaal kaana calaa thaqali nabiyi sala allahu caleyh waali wasalam rajulu yuqaalu lahu kirkira nacam kaana waxaa ahaa calaa thaqali nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nebiga mas-uuliyaddiisa korkeeda rajulun nin yacnii nebiga uu dhaqaalayn jiray waay nacam ayb rajulun nin yuqaalu lahu layraa kirkira famaata waa dhintay ninka faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi huwa fi nnaari naar buu ku jiraa ninkaas fadahabuu way tageen yanduruuna ilayhi iyagoo fadahabuu way tageen yanduruuna xaal ay fiirinayaan ileyhi isaga bal waxa uu naarta ku mutaystay fa wajaduu waxay heleen cabaa'atan go' ama buste qad qallahaa uu booliyey go' uu bililiqaystay ee uu khiyaanayo uu xaday ayuu arkay ayay arkeen marka inkaa marka halkaas go' ayaa ee uu xaday ee uu qaatay ayaa naar marka sabab ugu noqotay nacam ayaa naar waxay ugu noqotay sabab kirkira marka ninkan weliba xadiidku wuxuu tilmaamayaa wuxuu waran ayaa ku soo dhacay ninkan nacam iyadoo dagaal lagu jiro jihaad lagu jiro rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hashiisa uu raraayo hashii nebiga ayuu raraayo markaasaa leeb qabsaday markaasay saxaabadu waxay dhaheen hanii-an lahu shahaada war ninkan bogaadin baa u sugnaatay waaba shahiiday bay dhaheen markaasuu nebiga wuxuu yidhi kalaa maya ina shamlata alatii akhadahaa lataltahibu calayhi naaran oo kamaa qaala sal l slam go-i ou xaday ee uu haniimada ka xaday ayaa naar kula ololaya nacam ayb naar ayuu kula gubanaa buu yidhi marka qofki inaan yacni qofkii dhintay waa loo rajeeyaa shahaadada maahane lama jesmi karo inuu shahiid yahay allahu aclam niyadiisa ma garanayno annaga laakiin hadduu macrakadii yani islaamka ee gaalada ku dhinto narjuu lahu shahaada sidaa in la dhaha inay tahay nacam iyo in yani acmaasha jihaadko kale hadda acmaal weyn waa qofka naftiisa iyo maalkiisiiba u bixinayaa fiiri haddana yacni dembi dembi hal dembi ayaa waxaa laga yaabaa marka jihaadkaasi ulajeedadii ugu weyneedee qofkan uu ka inuu janno ku galo dembi dunuubta ka mida ayaa qofkii naar haddana gelin kara nacam marka naarta siday u dhowdaha fiiri nacam marka macnuhuna maa ninkan inuu gaal ku noqday naarta uu ku waarayo iyo ma aha macnuhu sidaa ma aha nacam marka naarta iyadu eh, qofku marka inaanu marnaba uusa isdhiganin adiga mujaahid baa tahay oo ilaahay dartiis baad u dhimanaysaa naar maba ku taabanayso maya sida aan is yidhaahda ma aha sababtoo a ah waa ninkan hadda maxuu naarta eh, waa ku galay loo yiri hal go ou bililiqaystay wacan abi bakrata rawaahu lbukhaariyu wacan abi bakrata nufeyc bn alxaariث radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal ina azamaana waqtigu qad istadaara waa wareegtay uu soo wareegtay ka hay-ati yowmi khalaqa allaahu asamaawaati waalarda maalintii alla dhulkaee cirka uu abuuray oo kale sidiisii assanatu sanada itnaa cashara shahran labayo toban bilood weeyaan minhaa arbacatun xurum afar bilood oo xurmo leh ayaa ka mid ah halaathun saddex mutawaaliyaatun waa isku xigaan dulqacdati waa bisha hadda aan ku jirno dulqacda wa wlmuxaram iyo muxaram saddexdaa isku xigaan iyo warajabu mudar rajabu mudar reer mudar rajabkoodii nacam rajabka markaasuu sii cadeeyo alladii kaas oo bayna jumaada wa shacbaan jumaada alaakhir iyo shacbaan u dhexeeyo arajab markaasu wuxuu yidhi ayu shahrin haada bishee weeyaan bishan qulnaa waxaanu niri allah warasuuluhu aclam fasakata waa aamusay xataa dananaa ilaa aan uga malaynay annahu isagu sayusamiihi bigayri ismihi magaciisa waxaan ahayn inuu ku magacaabi doono qaala alaysa dalxija miyaanay ahayn bisha dulxija qulnaa balaa baanu dhahnay inaanay ahayn iska daaya waa tahay qaala fa ayu baladin haadaa baladkeefa ayu baladin baladkee ah bou haadaa kan ahaaday qulnaa allahu warasuuluhu aclam baan dhahnay fasakata xataa danannaa annahu sayusamiihi bigayri ismihi ilaa aan kaga malaynay inuu magaciisa magacaan ahayn ku magacaabi doono qaala alaysa albaldah miyaanay ahayn beledkii aad taqaaniin qulnaa bala qaala faayu yowmin haada qulnaa allahu warasuuluhu aclam fasakata xataa dananna anahu sayusamiihi bigayri ismihi qaala alaysa yowma naxri miyounan ahayn maalinta dhuundhowga nacam yowmu naxri waa maalinta yowm alcaashirka waa oo bisha dilxuja ay tobanka tahay yowm alakbar qulnaa waxaanu niri balaa inaanay ahayn iska daaya way tahay qaala fa ina dimaa'akum dhiigeediina wa amwaalakum amwaashiina wa acraadakum acraaddiina calaykum xaraamun korkiina xaraam bay ka tahay ka xurmati yowmikum haadaa maalinkiinan xaaraantinimadiisa oo kale fii yani maalinkiinan xurmadiisa oo kale fii baladikum haada beledkiinan dhexdiisa fii shahrikum haadaa bishiinan dhexdeeda wasatalqawna rabbakum rabbigiin ayaad la kulmi doontaan fayas'alukum wuxuu idinkas weydiin doonaa can acmaalikum acmaashiina alaa hooy falaa tarjicuu ha ahaanina bacdii aniga gadaashay kufaaran gaalaha ahaanina yadribu bacdukum qaarkiin uu garaacayo riqaaba bacdin qaarka kale luquntooda rasuulka caleyhi salatu salaam dardaaranadiisa ugu dambeeyey waa kan wuxuu leeyahy war gaalo oo kale ha noqonina maaha inay ku gaaloobayan arrintaa iyadaa diinta kaga baxayaan laakiin marka wuxuu leeyahay camalka gaaladaa sidaas ancam gaaladoo kalegaaloo kale ha noqonina qaarkiin eh, qaarka kale markaa uu garaaco luqunta uu seef uga garaaco ood idinku isdishaan haddana nebigu waa ka digey sidaan isagoo sidaan ka digey haddana yacni alla wuxuu ummaddan ciqaab uga dhigay ba'suhum baynahum yani baaskooda iyaga unbaa laisdhexgeliyey walidaalika markay soo degtay qowluhu tacaala qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum ilaahay waa midka awoodo inuu cadaab kor idinkaga keeno oo min taxti arjulikum nebiga wuxuu yidhi acuudu biwajhika ilaahu wejigaagaan magan gale aan cadaab kor ka yimaada ka magan galay mid hoos ka yimaada ka magan galay qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan ama inuu idinkala qayb qaybiyo qaybo axsaab idinka dhigo aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi kooxo kooxo yaa la idinka dhigayaa firaqa waaxsaaban yukafiru bacdukum bacdan qaarkiin qaarka kaleo gaalaysiinayaa fayadribu eh, bacdukum riqaaba bacdin markaasaad seef middi iyo yani xabad iyo dagaal aad marka isdilaysaan marka muhiimku marka waxaa weeyaan nebigu caleyhi salaatu wasalaam dadki isaga waa ka celiya laakiin qadar ahaan waxaan waa dhacayaan qadar ahaan waa dhacayaan qofka muslimkaana asbaabta oo uga fogaa karaa la faray oo axaadiista nebiga ay ka mid tahay caleyhi salaatu wasalaam oo ay ka mid tahay atacarub marka ay fidnada jirto oo muslimiintu isdilayaan ee aanu qofkiina waxaan uunan ka celi karin inuu ku fidnooban oo ka baqaayo markaasoo kale inuu baadiyaha iska dego nacam sida sacdi bin abi waqaas iyo salamata bnulakwac iyo ay sameeyeen oo kale nacam salama ayaa waxaa la arkay baadiye isagoo jooga nin baa arkay markaasuu wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay uu yidhi magaalnimadaadii kabacdi oo reer madiine aad ahayd miya haddana meeshaan joogtaan nebigaa meeshaan i joojiyey buu yidhi se ay faray buu yidhi ayb sidaasuu marka yeelay nacam marka xadiidka nabiga fitanta uga digayaa nacam alaa hoy liyuballigi shaahidu midka goobjoogaha ah hadda ha gaarsiiyo alqaa'iba khudbadaani alqaa'iba midka maqan falacalla bacda man yabluguhu qofka uu gaaraya qaarkiis waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado owcaa mid kaga badan lahu isaga awcaa lahu mid kaga xifdin badan min bacdin qaar kale min bacdi man samicahu dhe kuwa maqlay qaarkood marka wuxuu leeyahay kan hadda maqlay midka maqan ha gaarsiiyo waxaa laga yaabaa mid maqan oo la gaarsiiyaa inuu ka faham bato ama ka xifdi bato qaar hadda joogo nacam oo dhegeysanayo wadalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa iyadana nacam ayb marka waxaa dhici karto saxaabi markaa taagnaa mid kalena uunan joogin midka kale eh, markuu ninka kale u gudbiyo inuu markaa ka kale fahm badan oo kala soo baxo yaa dhici karto waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka sidoo kale waxaa dhici karo iyadana qof inuu qur'aankii oo kale lafdigiisa qof baro qur-aanka uu xifdisiiyo xadiidkii nebiga inuu xifdisiiyo ninka la xifdisiiyey ee la gaarsiiyey ee lasoo gaarsiiyey yaa laga yaabaa inuu intuu caalim noqdo oo ninkii ninkii hore eh, yani ah, waxyaaba aayaadka ama axaadiista uunan ka fahmin midkan dambe inuu ka fahmo way dhici kartaa waana shay yani wax la fahmi karo uma qaala wuxuu yidhi alaa hal ballaqtu alaa hal ballaqtu alaa hoy hal ballaqtu sooma aanan soo gaarsiinin ayb qulnaa nacam haa baan niri buu yidhi qaala allaahuma ashhad muttafaqun caleyhi وعن أبي أمامة إyاس بن ثعلبة الxاariثiي رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه سلم qاal maن اqتطca xqa امriئi mسلmi qof muslima xaqiisa qofkii goosto biyamiinihi dhaartiisa ku goosto faqad awjaba allaahu lahu naara ilaahay naar buu u waajibiyey ninkii dhaar ku goosto qof muslima xaqiisa waxarama calayhi aljanna jannana alla waa ka xarimay faqaala rajulun wa in kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ka waran shaygaa la goosanaayo wa in kaana haddii uu yahay almuqtadacu kan la goosanayo shay-an wax yasiiran fudud yaa rasuula allah bal ka waran fa qaala waxau yidhi wain qadiiban min araakin wa in kaana haba ahaado huwa isagu qadiiban laan min araakin caday ah nacam caday wax la eg xataa ha ahaado caday haddaad qof yacnii dhaar uga qaadata been ah waxaa weyaan xadiidkan waa kugu dhaboobaya nacam jannadana waa ka xaaraam qofkaasi naarna waa u waajibtay ayb inta iyo lowda iyo mararka qaarkood waxaa weeyaan marka eh, kaanadii isimkeedii baa yaa jarmaayo wacan cadiy bni camiirata alkindiy radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam yaquul man istacmalnaahu qofkaan shaqo u dirsanno minkum idinka idin idinka mida ah calaa camalin camal aan u dhiibno mas-uul uga dhigno fakatamanaa fiirsa meeshaan marka fakatamanaa naga qariyo mikhyadan cirbad famaa fowqahu iyo wax ka weyn ama wax ka yar kaana qofkaasi kaana wuxuu ahaaday guluulan booli ayuu ahaaday waxaasi yaatii bihi wou la imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha waa keenayaayo waa la imaanayaa ninkan shaqa u dirsanno ee naga qariya cirbad wixii lamidoon ah, xisaab ahaan u keenin maalinta qiyaamaha waxuu ahaanayaa shaygaasi booli ayuu ku ahaanayaa waana keenayaa maalinta qiyaamaha wuu la imaanayaa faqaama ileyhi rajulu nin baa u istaagay nebiga aswadu madow min al ansaari ka mid ah ansaarta ka annii waxaad ma moodaa buu yidhi anduru ileyhi inaan eegayaba hadda oon isha ku hayaad moodaa buu yidhi saan u xasuusto fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow iqbal cannii iga qabo oo iga qabo camalaka camalkaaga iga qabo rasuulka ilaahayow shaqadii aad ii dhiibtay iga qaado nacam iga qaabiloo qaado nacam iga aqbal qaala waxau yidhi wamaa laka oo maxaa kuu sugnaaday qaala waxau yidhi samictuka taquulu kada wa waxaan maqlay adoo sidaa iyo sidaa dhahayo qaala waxau yidhi wa ana aquuluhu al'aan haddaan dhahayaa buu yidhi nacam ayb man istacmalnaahu calaa camalin shaqo qofkaan mas-uul uga dhiganno falyaji' biqaliilihi wa kathiirihi intiisa yar iyo intiisa badanba hala yimaado famaa uutiya minhu wixii la siiya markaas laga siiyo akhada wou qaadanaya ha iska qaato wamaa nuhiya canhu wixii loo diidana oo laga reebana intahaa uu ka haraya rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey marka waxyaabahan marka dulmiga wuxuu yahay dulmi aad shaksi dulminayso aa dulmi iyo dulmi aad ummad dhan dulminayso dulmiga ummadda dhan waxaa weeyaan marka midka khuluulka ah oo hadda uu sheegayo weyn hanti guud oo dadku wada leeyahay ayaa qof gaar u xadaya nacam waxaasoo kale marka waa dembi aad u weyn weyn sababtoo ah dadkao dhan baa wada leh hantidaas xataa yaad ka xalaal dalbe ma gara kartid qofka ka xalaal dalbayso nacam dadka marka soomaalida waxay ku leeyihiin dawla maalkeeda dhib ma lahan ay kuleeyihin maal dawla ma xaaraan ay kuleeyihin intaas waxay dowladnimada uga xusul duubayo oo nin walba oo u rabo oo intaas lacag u bixinayo oo intaasoo qof u laaynayo oo intaasoo cadow wadanka u keensanayo waa maxay xoole aad tacabtid waana dadkaasaa wax uga qarsalahayd nabigana caleyh salatu salam wuxuu le cirbad qofkii qariyo jaa yowma alqiyaamati eeqaa ummad la imaanay ilaahay baan ka magan galna nacam waxaas marka madaxtinimadaas maba la aadaba nacam xataa madaxtinimo dadka diinta ay xataa wadaan lama dhex galo nacam ayb dadka galaay u daa-do nacam wixii galaba laakiin adiga ha isku gelin madaxtinimo nacam xataa yani waqti waxaa la jooga aad iyo aad halis u ah nacam oo waxaan aragnay xataa dadkii diintan ku aragnay nacam dad yacnii dadkii diintaad ku arkaysa wixii loo dhiibo oo hanti loo dhiibo ama mas-uuliyad jimciyad hadduu mas-uuliyad mas-uul ka yahay ama xoolaha haddii loogu soo dhiibo dadkii ama waxaad arkaysaa markuu maamul qabtaba waxaa weeyaan eh, eh, nacam yacni dadka diinta waa dhaamaan dadka kale laakiin iyaga laftirkooda maal inuu ku taga lama ogola oo cirbad wax la eg looma ogola xataa oo oo khiyaana inay ku tagto famaa baaluka marka qof aad ogtahay oo yacnii shalay xaalkiisa la ogaayo maantana yacni waxaa weeyaan jago oo qabtay darteed intaasoo baabuur isku bedelayo intaasoo guri jeexanayo dhisanayo oo dhowr bilood ama bil ama laba gudahood waxaa ku samaynayo nasalu llahi asalaama walidaalika nebiga saddex xadiid buu imaarada in la dalba ku diiday xadiidu cabdiraxmaan ibni samura uu yidhi yaa cabdiraxmaan laa tas'al ilimaara cabdiraxmaan oo madaxtinimaha weydiisanin fa inaka in eh, ucdiitahaa bimas'alatin haddii adoo su-aal aad weydiisatay haddii lagugu siiyo wukilta ilayha alla garabkaaga waa ka baxaya adiga iyo iyada haddii lagugu siiyo laakiin bikayri mas'alatin adoon su'aalanin ucinta calayha waa lagugu kaalmaynaya ilaahay baa ku kaalmaynaya xadiid kale wuxuu ahaa eh, wuxuu nabiga sal ll ly slam uu yidhi inakum sataxrisuuna cala alimaarati wa satakunu nadaamatan yowma alqiyaama imaarada waa u degdegaysaa inuu idinka waa jeceshihiin laakiin maalinta aakhir waxay noqonaysaa shallaay nicmat almurdicatu wa bi'sat alfaatimatu markay nuujinaysa wanaagsana marka ay madaxtinimadii soo dhammaato waqtigeedii oo u dhammaadana dhibaato badana nacam bani aadamku waa kugu dhegan adigii dhammaay baa rafaad ku jiro waa yani ummaddii wejigoodii waa ka dhimatay aakhira tabiicadeedii waa kuu dheer tahay wax aan la xisaabi karin oo la tiri karin نعم iyo xadiid kalo isagana marka eh, eh, abu hureyra nacam ayb iyo kii abu muusa alashcari iyo waa badan yihin marka xadiid noocaas oo kale marka baabkaa kusoo aroortay wa can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaal lama kaana yowmu khaybara markay ahayd aqbala nafarun min asxaabi nabiy sala allahu aleyh ali wasalam dad ayaa soo jeestay asxaabta nebiga ka mid a ah, faqaaluu waxay dhaheen fulaanun shahiidun wa fulaanun shahiidun bay dhaheen hebel waa shahiid hebel waa shahiid xataa maruu calaa rajulin nin bay soo mareen faqaaluu fulaanun shahiidun bay dheheen faqaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam kalaa inii ra'aytuhu waan arkay fi nnaari naartan ku arkay fii burdatin hallahaa go' oo xaday ee uu bililiqaystay darteed ow amase cabaa'atin busto rawaahu muslim marka qofka waxaa weeyaan bani aadamku waxba kaama oga ilaahay unbaa adigu wax kaa og marka waa inaa marka lays ilaaliyo Eh, de qofku marka ada dad badan oo dadka yani iska waxaa jirta shahiidnimada waxa iska un ilaaqaas ilaaqaas yani dad badan ay idlaaqayan ashahiid ah, fulaan iyo ashahiid ah, fulaan iyo shahaadada qofka yani narjuu fulaan yani narjuu lahu shahaada shahiidnimaan ilaahay uga rajayneynaa sidaas un iska joog nacam laakiin aad jasminin bukhaarina baabowba u baabaystayo baabun laa yaquulu shahiidun buu yiri nacam shahiid dhihi maayo buu yiri qofka marka macnaheeduna maahada qofka goobta dagaalka muslimiinta ee gaalada ku dhintay shahiid ma la dhahayo marka laleeyahy waa xun yahay lagama wado iyada nacam soo ma garanin ee waxaa weeyaan waa loo rajeynaya maadaama waxaan acmaal quluubta ku tacalluqdaa ay jiri ay jirto wacan abi qataadata alxaarits bni ribciy radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalam annahu qaama fiihim waa ka dhex istaagay nabigaa ka dhex istaagay fadakara lahum wuxuu u sheegay ana aljihaada fii sabiili illaahi jihaadka ilaahay waddadiisa lagu jihaado waaliimaana billaahi alla la rumeeyo afdalu lacmaali acmaalka ugu fadli badan inay yihiin fa qaama rajulu nin baa istaagay fa qaala yaa rasuula allah ara'ayta bal ii sheeg in qutiltu haddii la i dilo fii sabiilillahi la igu dilo tukafaru canii khadaayaaya gafafyaalkeyga iyo dunuubteeda ma la ii dhaafayaa fa qaala lahu rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulkaa wuxuu ku yidhi nacam haa in qutilta fii sabiili illaahi haddii ilaahay jidkiisa lagugu dilo wa anta saabirun adoo sabarsan muxtasibun ajar tirsanaayo muqbilun horhore u socdo oo yacni cadowgii qaabilayo hayru mudbirin mid cararaaya aan ahayn oo daba jeedinayo aan ahayn uma qaala waxa uu yidhi uma qaala rasuulu llahi sal ll ly slam kayfa qulta oo sidee baad tidhi qaala ara'ayta in qutiltu fii sabiili lah tukafaru canii khataayaaya faqaala rasuul lah sal ll ly slam nacam wa anta saabirun muxtasibun muqbilun hayru mudbirin intiibau ku celiyey ila deyna deyn maahane deynta lagu dhaafi maayo iyada soo ma garan deynta lagu dhaafi maayo fa ina jibriila jibriil qaala lii daalika sidaabuu igu yidri marka nebigu inuu addoon ma'muur oo ilaahay xaggiisa laga amro ahay oo wixii loo sheega un uu sheegi jira aad ka fahmaysaa meeshaa nacam oo markii hore intii hore buu sheegay jibriil baa u yimid ila dayna ku dar bal ila dayna buu ku daray markii dambena so ma garan waxyigu marka wax iska socda maaha naam ayb marka eh, deynta inaan loo dhaafaynin marka shahiidka ayaa laga qaadanaya deynta waxaa looga qiyaas qaadanaya xuquuqda bani aadamka iyaguna ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam qaal atadruuna ma garanaysaan malmuflisu manilmuflisu muflis yaa waaye midka cayrta ma garanaysaan qaaluu waxay dhaheen almuflisu muflis ceyrta fiina annaga dhexdeenna man laa dirhama lahu walaa mataac waa qofaan dirham haysanin alaabna aan haysanin waa nin ceyr aho faramaran fa qaala waxa uu yidhi ina almuflisa muflisku min ummatii ummadeyda min ummatii ummadeyda xaal uu ka mid yahay man axad weeyaan yatii la imaanayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bisalaatin salaad la imaanayo wa siyaamin la imaanaayo soon wa zakaatin la imaanayo soon iyo salaad iyo zako la aqbalay waay ogow oo ajrigeeda uu haysta waay ayuu la imaanayaa wayatii waa imaanayaa waqad shatama haadaa isagoo midkan caaye wa qadafa haadaa kanna uu qadfay uu nabsaday wa akala maala haadaa kanna maalkiisa ou cunay wa safaka dama haadaa midkan dhiiggiisa uu qubay uu daadiyey wa daraba haadaa kan uu garaacay fa yucdaa waa la siinayaa haadaa kan min xasanaatihi baa laga siinayaa wa haadaa kanna min xasanaatihi baa laga siinayaa dadkii marka waa badanyin dad badan baa xuquuq ku haysto midkan waa garaace kan dhiig buu ka daadiyey kan waa caayey midkan waa qadfay dadkii waa imaanayaan marka xasanaadkiisii uu soo samaystay baa laga qaadaya midkan baa la siinaya kan baa la siinayaa waa haakadaa fa in faniyat hadday dhammaato xasanaatuhu xasanaadkiisa qabla an yuqdaa maa calayhi inta aan laga xukumin waxa dushiisa ahoo dulmi ah intaan laga dhammaanin ya ayb qabla an yaqdiya yani intuusan alle ka xukumin maa calayhi waxa dushiisa markaas ukhida min qadaayaahum gafafyaalkoodii baa lasoo qaadayaa fa durixat caleyhi korkiisaa lagu tuuraya uma durixa fi naari naar baa lagu ridaya markaasoo lagu tuuraya nacam xasanaadkii waa laga qaatay ninkaasi sayi-aad dad kale ay soo samaysteen inta lasoo qaada isaga la dul saaray nacam ninkaas bal marka fiiri musiibada ku dhacday nacam musiibadaas bal fiiri oo qofkii marka eh, camal eh, camalkii uu soo samaystana kama faa'iideysanin marka ugu baahida badnaay marka ugu baahida badnaa waa ka faa'iideysan waaye nacam sayi-aad nin kale soo samaystayna dushaa looga tuuro waa cadaalad sababtoo ah isagaa marka adduunyadiibuu ku dulmiyey nacam marka qof ay malaayiin qof ka ko marka ay ka raaracaan way ku dhegan yihiin maxaad u malaynaysaa marka nacam ayb muflis weyaan marka waa ceyr qofkaas nacam qof aad ceyr u ah waay sababto a ah maalkiisi waxba uma tarin waxaa waxaan ujeedaa eh, acmaashii uu la yimid <coughs> rawaahu muslim can ummi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal inamaa ana basharu nebigu wuxuu yidhi anuu bashar baan ahay wa inakum idinkuna takhtasimuuna ilaya anaa iisoo soo dood tegaysaan walacalla bacdakum qaarkiinna waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado alxana mid ah ka aftahansan oo ka toosin badan bixujatihi xujadiisa min bacdin qaarka kale oo qaarkiin inay aftahano yihiinaa laga yaabayo qaarka kale ay xujada ka toosin og yihiin <clears throat> fa aqdiya marka aan xukumo lahu isaga aan u xukumo binaxwi maa asmacu waxaan maqlaya oo waxaan maqlaya marka aan wax ugu xukumo faman qadaytu lahu qofkaan u xukumo bixaqi akhiihi walaalkii xaqiisa fa inamaa aqdacu lahu waxaan u goynayaa qidcatan min annaari qeyb naar ah gobol naar ah <clears throat> mutafaqu caleyh alxana ay aclama halkan marka eh, dhowr waxyaabood baa laga qaadanaya waxyaabaa laga qaadanaya waxaa ka mid a nebigu inuu bashar ahaayo dadka markuu kala saaraayo waa dhegeysan jiray kanna waa dhegeysana kanna waa dhegeysana wixii uga daahiro ee uga muuqdo ayuu wax ku xukumi jire <clears throat> ko tan kale waxaa laga qaadanayaa xadiidkan haddii adiga aad aftahan tahay oo xujo toosisatay oo dhaar meesha la timid oo markaati beena keentay oo ee aad sidaas xaq ku qaadato qaali uu kuu xukumo xaqaasi kuu noqon maayo xalaal <coughs> sidiisa unbuu xaaraam kaaga ahaanayaa nacam waa marka mas'alada ay culammadu dhahaan qaadiga xukunkiisa shay xaaraam ah xalaal ma ka dhigaayo nacam ninka qaaliga yacni hadduu kuu ilduufo ee adoo gar lagaa leeyahay oo ku uu kuu xukumo <clears throat> oo adiga uu ku siiyo xoolihii ninkii xoolaha iska lahaa laga xukumo bimujarad yacni inaad aftahan tahay darteed xoolahaas xalaal may kuu noqonayan xalaal ma kuu noqonayan qaaliga waxma ma xalaaleeyo soo ma garanin axnaafta iyagu waxay qabaan waa cagsiga xanafiyada iyagu waxay ku leeyihiin qaaliga waxa uu xukumo qofka u xalaal qaaligu marka waa xalaaley karaa kule xaaraam a ah, soo ma garan caqligan waa kasoo horjeedaa xadiidkan saxiixan waa kasoo horjeedaa soo maa naam macruuf weyaan masale macruuf ku yihiin bukhaarina kitaabu laxkaam iyo ayaa lagu baxhiyaa min saxiixii wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalama lan yazaala almu'minu mu'minku ka zuuli maayo fii fusxatin min fii fusxatin waasacnimo dhexdeed inuu yahay min diinihi diinkiisa maa lam yusib daman xaraama intuusan dhiig xaaraana gelin rawaahu lbukhaariyu bimacnaa fii fusxatin min diinihi waxaa laga wadaa qofkaanu yacni rajo badan buu leeyahay ciriiri kuma aha oo yacni qofkan weli yacni waa waa xaraj iyo ciriiri iyo dhibaato ma hayso laakiin hadduu dhiig xaaraama uu galo diintiisi ciriiri bay soo noqonaysaa walciyaadu billah rawaahu lbukhaariyu can khawlata binti caamirin alansaariya wahiya imra'atu xamza weeyaane radia allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkan maqlay yaquulu isagoo leh ina rijaalan rag yatakhawaduuna fii maali illaahi ilaahay maalkiisiiba maalka alle dhexdiisay dabaalanayaan bigayri xaqin xaq la-aan iska shabkaxsanayaan maalkii alle ayay xaqdarro ku shabkaxsanayaan oo meel yacnii inta kan ku bixi oo xaaraan mm, ku wadaan falahum nnaaru naar bay leeyihiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kuwaasi maalinta qiyaamaha naar bay leeyihiin rawaahu lbukhaariyu baabu tacdiimi xurumaati almuslimiina wa bayaani xuquuqihim washafaqati calayhim waraxmatihim baabu tacdiimi xurumaati almuslimiina muslimiinta xurumaadkooda weyneynta la weyneeyaa fadliga ku soo aroora caddeyntiisiiba u baabiya wa bayaani xuquuqihim muslimiinta xuquuqdooda in la caddeeyo washafaqati calayhim in loo dhimriyo wa raxmatihim iyo u naxariisashadooda yacni dadka muslimiinta xurumaadkooda waxyaabaha yacni ah lama taabtaanka ah xurumaadka waxaa weeyaan waxyaabaha qofka muslimka aan laga taabanin ayb qaala allahu tacaala alla waxau yidhi waman axadkii yucadim weyneeye xurumaatillaahi ilaahay xurumaadkiisa fa huwa khayrun lahu cinda rabbihi taa ayaa u khayr badan rabbigii agtiisa wa qaala tacaala waman yucadim qofkii weyneeya shacaa'ir allaahi ilaahay macaalimu diinkiisa waxyaabaha astaanta oo ah ilaahay diintiisa qofka weyneeyo fa inahaa iyadu tacdiimintaasi min taqwa lquluubi bay ka ahaatay quluubta alla kacabsigeeda wa qaala tacaala wakfid raarici janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina mu'miniinta u raarici oo mu'miniinta u dabacsanow ayaan nacam mu'miniinta u dabacsanow soo ma garanin cagsi weeyaan marka dadka hadda cagsi bay u shaqeeyaan muslimiinta iyagoo isku dhiiran yihiin nacam aad iyo aad isugu dhiiran yihiin nacam yacni ummadaha kale oo iyaga aan diin la wadaaginna waa u jilicsan yihiin waa ixtiraamayaan oo wanaag nabaday waxay ka helaan yacni ixtiraam iyo weyneyn ayay ka helaan marka wax cajiib badan waa nacam yacni waxyaabaha ugu siiyaabka badanba hadda waxa ay tahay qofkii muslimkaa ah in cadowba ou noqdayba nacam in lagu sajilay oo lagu qoray qofka muslimkaa ah cadow inuu yahay gaaladiina inay walaalo yihiin nacam waxyaabaha aada maqlayso layaabka badan kaas waa nacam qof muslimo intaas ummad muslima kusoo dhex koray ayaa wuxuu leeyahay yacni ummaddii gaalada ahaydoo cadaawadeeda ou ogaayou yaqaanay ou ku dhashay ou ku barbaaray ayuu wuxuu leeyahay walaalaheen nacam kuwii uu ku dhex dhashayee uu yaqaanayay dad isu xigeenna amaba ay yacnii isku af iyo isku diin iyo isku dhaqan yihiinna wuxuu leeyahay marka acdaa buu ku tilmaama nimanka cadowga ahaayuu leeyahy dadka acdaada ahay nacam cajiib sooma nacam adhaa amaru min dalika waxaa ka daran wixii annaga gaalada dhibaa wixii wixii in qofka uu yidhaahdo gaalada wixii cadow u ah annagana cadoway noo yihiin nacam wax kasii daran waxaas waa nacam oo ummad kabacdi ay kaga sii sacab tumaysa nacam oo marka miyaan laga halaagu intaan inuu kasii bato sooma noqonayo marka nacam waa kasii badanaya halaaga intaas inta aan kuwaas layska dhex saaraynin nacam oo dadku ay usii sacabtumayaan waxyaabahaas oo kale nacam sufahadaas ayb wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi wakfid janaaxaka lilmu'miniina garabkaaga mu'miniinta u raaric u tawaaduc dadka mu'miniinta ha ka santaagin wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi ayb man qatala nafsan min ajli dalika katabna calaa bani israa'iila annahu man qatala nafsan naf qofkii dilo bigayri nafsin bigayri qatli nafsin naf iyadoon dilin naf aan naf goynin qofkii dilo aw fasaadin fi lardi aw fasaadin fi lardi aw bigayri fasaadin fi lardi ama naf fasaad dhulka ay ku haysaa iyadoo aanay jirin naf qofkii dilo fa fakaanamaa qatala annaasa jamiican waa isagoo dadkao dhan dilay oo kale waman axyaahaa qofkii nooleeyo aan dilin iska daayana fa fakaanamaa axya annaasa jamiican nin dadkao dhan nooleeye oo kale weeyaan dhammaantood marka fiiri waxaa la yidhi man qatala nafsan bikayri nafsin naftu hadday naf disho waa la dilayaa aw fasaadin fi lardi dhulka hadday fasaad ku haysana waa la dilayaa nacam oo aayatulmuxaarabaaba ku xigta aayaddan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan baa ku xigta nacam kuwaasoo kalena marka la dagaalankooda fidna laguma tilmaamo oo waaba kan aayaddii ay sidaa leedahay nacam soo ma garanin oo dadkan marka inta jidadka dadka u galo haweenka kufsado oo maalka dadka ka dhaco oo dadka laayo kuwaas haddii lala dagaalo xarbi fitan waaye qofku inuu yiraahdo ma ah nacam waa qof qabash oo ku jiro fitan iyo kala aqoonin waaye iyo waxyaabaha sharciga macluumka ku ah nacam ayb wa abi muusa radia allaahu canhu ummaddaanna waa iska qaban kartaa yani afar yacnii dadka dhibayso hadday ummadda u midoodo waa iska qaban kartaa nacam laakiin hadday ummaddu isku khilaafta ka waran marka oo ay yidhaahdaan kuwan ma layska qaban karay waa layska qaban karaa hadday isku khilaafaan hadda waa dad ilaahay wax la maagayba dadkaana wa can abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu sala allahu aleyh wali wslam almu'minu lilmu'mini almu'minu mu'minka lilmu'mini mu'minka waxa uu yahay kalbunyaani dhis oo kale yashuddu bacduhu bacdan qaarkiis qaarka kale ou adkaynayo muslimiintu marka waa dhis oo kale isku yihiinoo qaarkood qaarka kale ay adkaynayaan marka walaaltinimada islaamku marka waa inay thaabit ay noqoto nacam oo iimaanka dadku isku walaalaysto kuna midoobo iimaanka inuu ku midoobo dadku dabcan yacnii dad iska jaahila ku jiro dadka waxaa ku jira culumo dadka waxaa ku jiri kara yacnii dad macsi wad qabo dadka waxaa ku jiri kara dad daaco badan intaas laakiin waxa ka dhexeeya waa maxay shayga mushtaraga iimaanka ka dhexeeya waa inay iimaanka ku walaaloobaan marka nacam wixii macruufana ay isku kaalmeeyaan wixii munkarana aanay iskugu kaalmeynine bal ay iska celiyaan sidaa laga rabo marka sidaas weeyaan washabaka bayna asaabicihi marka laakiin qofku hadduu rabo islaamkii dhammaay inuu kusoo koobo dad yar ou yaqaano nacam islaamkii dhammaay inuu kusoo koobo dad aad u tiro yaro uu yaqaano ee uu ku leeyahay waddan hebel intaasoo qofaa joogto oo aniga aan la tacaawuno cid kale kalama shaqaynayo waddankaasna laba qofaa joogto ku leeyahy magaaladaasna hal qofaa joogo haddii ummaddii dhammayd marka islaamkii laleeyay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashidu bacduhu bacdan ma dhowr qofo adi aad taqaan miyana nacam ayb marka waxaas manhajkaas oo kale yani takfiirku wax badan kama foga nacam ilaa takfiirka ayagaa waxay aaminsan yihiin dad aad u tira yaro hal qol deeqo inuu islaamku intaas yahay bay rumaysan yihiin mogta magaalo laba milyan oo qof degan tahay buu ku nool yahay meeqaa magaaladan muslimiinka wax yaraa ka obuu kuleeyahy nacam inta uu sheegaya hal masaajidaa laysugu keeni kara ma dhamo xataa masaajid ma qaada xataa masaajidkay ka yaryihiin soo ma garan so marka mushkila maaha nacam ayb washabaka bayna asaabicihi axaadiidtan hadda lamaba akhriyaba baababkan nacam oo qofka axaadiidtan hadda dadka ku waaniya war muslimka iswalaashado waxaaba laleeyahay wax kalaa laga faafinayayo waxaa laga yaabaa in laleeyahay qofkaanu demji iyo mutasaahil waaye iyo mumayic waaye iyo ama waxaa laga yaabaa in la yiraahdo yacnii eh, manaahij kale qofka in loo saariya laga yaabaa diintu shumuuliyadeeda iyo yacnii in yacni abwaabta diiniga midda yacni ku saabsan eh, fiqhi iyo caqiido iyo yacni raqaa'iq iyo aadaab intaasoo dhan axaadiidta rasuulka in la qaato weeyaan nacam ee eh, axaadiidta inaanba layskuba wacdininba oo baabkanba yacni laga yaaba yacni waxaan aragnay masaajid baabkan tobaneeya sano ka hor ugu dambeysaba axaadiidtan muslimiinta hays walaashadaan in laga sheegaba nacam qofkii ka sheegana laleeyahay marka waa muxuu kala jeeda abaa laleeyahy muxuu ka wada abaa laleeyay nacam muxuu ka wadi laha axaadiista caqiidada oo kale soo maha axaadiistanna nacam sida caqiidada loo nashirinaya kuwan in loo nashiriyo ay tahay ilaa rasuulka saasuu ahaan jiray sala allahu aleyh ali wasalam mutafaqun calayhi wa canhu qaal islaami muusa qaala rasuulullahi sala allahu aleyh ali wasalama man mara qofkii la soo maro fii shayin shay oo mi man mara qofkii soo mara fii shayin shay dhexdii oo min masaajidina masaajideenna ka mida aw aswaaqina ama suuqyadeenna wax ka mida dhexdooda qofkii la soo maro qofkii soo maro wa macahu waalxaal macahu ouna wata markaasi nablun gamuun falyumsik ha celiyo aw amase liyaqbid ha laabo ha qabto calaa nisaaliha afkeeda bikafihi calaa cashiisa ha ku qabto gamuunkii marka seed afkiisi halkaa ku qabo cidna si uusa afka cidna si uusan u mudin oo una u dhexgelin oo uuna wax u yeelin waayahay dagamuunkii marka waa iyo leebkaasaa loo isticmaalaa qoryaha hadda jira gacan laguma qaban kara naam haddaa gacan ku qabato xabadda ay ka dhacdo waa dhaafaysaa qof kale sii dilaysaa dabcan kuwan iyaga marka see la yeelay ammaankoodaa laga kontaroolaya nacam ayb meelaha uu ka xirmo ama uu ka furmaa layska xirayaa nacam ayb waa la xirayaa marka nacam laakiin hadda isagoo ballaqan masaajidkii lasoo gasho ood suuqii dhex socoto jug yar hadday adiga ku soo gaarto waxaa weeyaan waa shan xabba waxaa laga yaabaa inay meesha ka dhacdo oo intaasoo muslimiin ay disho hadhowna layra waa lagu qaldamay dhib ma laha taasoo kale khatar qofka muslimkaa ah marka tacdiimu xurumaati almuslimiin oo tusaa xadiidkan sababtoo ah maxaa sidaa loo yeelaa xurumada muslimkaa weyn soo ma garanin waxaan aad arkayso yacnii yani waqtiga aakhir zamankana waaba axaadiista wayba cadaysayba yani aakhir zamanka dhiigga iyo dilku aada u bataa nacam laakiin diinka marka aad ka eegto qofka mu'minka xurmadiisa aaday u weyntahay sida hadda loo loo sahashanayo kale ma aha ayb an yusiiba yani allaa yusiiba an yusiiba ay allaa yusiiba inuunan asiibin axadan axad oo min almuslimiina muslimiinta ka mida minhaa gamuunkaa xaggiisa bishayin wax uunan ku asiibin muttafaqun caleyh an yusiiba laa baa loo soo qadara ay anlaa yusiiba axadan baa la dhahayaa ama khashyata an yusiiba axadan cabsi laga cabsanaayo qof inuu taabto uu asiibo min almuslimiina ka mida minhaa gamuunka bishayin oo wax ku taabto muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa xadiidka soo saareen ayb wcan الnucmaan bni bashiiri radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam mathalu lmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda fii tawaadihim yani isjacaylkooda wa taraaxumihim isu naxariisashadooda wa tacaadufihim isu turistooda mathalu ljasadi jir oo kale weeyaan hal jir oo kale idashtakaa shtakaa hadduu xanuunsado minhu jirkaa xaggiisa cudwun uu ka xanuunsado xubin tadaacaa lahu wuxuu isugu yeeranayaa saa'iruljasadi jirka intiisa soo hartay intiisa kale bisahari bay iskugu yeeranaysaa soo jeed iyo walxumaa iyo xumad qandho jirka iyadoo xubin ay xanuunayso xubnaha kale ma seexanayaan muslimiintuna waa hal jir oo kale ayb marka qofka muslimka ee ah, xurmada leh marka waa nin kastaa marka xurmadiisu iyo yacnii yacni walaha la siinayo biqadri iimaanihi wuu ku xiran yahay dabcan nacam ninka muslimka ugu faasiqnimada badan nooc wala-a ah buu kugu leeyahay nooc jacayl a ah buu kugu leeyahay nacam soo ma garanin inta macaasi ou haystana marka waa qofku waa looga beri noqonaya oo uu kala qaybsamaya asaga walaha nacam marka uu muslimiinta joogo ama yani gaaladana cagsi waxaa marka albaraa ka fogaanshada iyada waa waa wada waa ka fogaansho taamaa laga fogaanaya waxaan ujeedaa yani baraa bay leeyihiin mutafaqu calayhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qabala annabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu dhunkaday alxasana bna caliyin buu dhunkaday radia allahu canhuma wa cindahu walxaal cindahu agtiisuna alaqracu bnu xaabis ou joogo aqracu bnu xaabis fa qaala alaqrac aqrac waxa uu yidhi ina lii waxaan leeyahay casharatan toban oo min alwaladi wiilal ah toban wiil baan dhalay buu yidhi maa qabaltu minhum axadan midkoodna ma aanan dhunkanin buu yidhi nacam ayb fa nadara ilayhi rasuulullahi sal ly salam nebigu waa eegay marka fa qaala man laa yarxam laa yurxam man laa yarxam ruuxaan naxariisanin laa yurxam looma naxariista isagana kaan naxariisanin looma naxariista isagana marka naxariis darro waa kaas nacam qofka ciyaalkiisa ilmihiisa inuunan dhunkanaynin oo uunan markay ku soo ordaan uunan u yacni naxariisanaynin oo uunan ku eh, qalbiga uunan ka yacni kaga faraxsanaanaynin waxaa weeyaan waa qalbi adeyg waay nacam taasoo kale nacam ayb dadka marka carabtii hore marka jaahiliga ayagu saas iska ahaayeen nacam soomaalida laftirkeeda odayaalka waa odayaalka hore waa u badnaayeen nacam macnaha saanoo kale nacam ayb oo asaga iyo ilmaha waxaa ka dhexaysa dharbaaxadaa ka dhexaysa keliya nacam ayb marna inay la sheekaystaan ama ay yacni dhunkadaan ama ay meel u kaxaystaan masaajid ay u kaxaystaan ila al aana waddanka waxaa qariib maba maba ma arkaysid qof weyn oo ilmo yaryar wato nacam oo masjid keensanaya wallaahi waxaa weyaan waa qariib nacam bal qofka keensaday eedeynayaan oo weliba ay la yaabayaan nacam ayb marka wa wa waxaasoo kale ma fiicna mutafaqun calayhi wacan caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri qadima naasu min alcaraabi dad reebaadiye ayaa soo galeen calaa rasuulillahi bay usoo galeen sala allahu aleyh waali wsalam faqaaluu waxay dhaheen atuqabiluuna sibyaanakum reebaadiye waa mogtaha <laughs> caruurtiina ma dhunkataan faqaala nacam buu yidhi ha waa dhunkanaa annaga qaaluu waxay dhaheen laakinaa wallaahi maa nuqabilo laakiin ilaahan ku dhaaranay annaga ma dhunkanno fa qaala nebiyu sal alla ly slam nebigu waxau yidhi aw amliku ma idiin hanan karaa aniga marka in kaana allaahu alla in kaana allaahu allah hadduu ahaaday nazaca inuu siibay min quluubikum quluubtiinna araxmata naxariista hadduu ilaahay quluubtiinii naxariista ka siibay aniga maxaan idiin tari karaa buu yidhi nacam allah quluubtiinna naxariista ka siibay marka ilmaha in ilmaha muslimiinta in loo naxariisto oo loo madax salaaxo oo yacni shafaqo iyo tacaaduf in marka lagu sameeyo loo yeelo xataa haddaada dhalin adiga xataa ilmaha muslimiinta waa un ilma marka adiga kaamida un wacan jariir bn cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala rasuul lah sal ly slam man laa yarxam innaasa qofkaan dadka u naxariisanin laa yarxamuhu llaahu alla uma naxariisanayo kaan dadka u naxariisanin alla u naxariisan maayo isagana naxariista alla qofkii waaye wax weyn buu waaye mutafaqu calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbihi wslm